بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل في آداب الخلاء فصل كان وحكو سابسن يهي آدابت xaaja gudashada alkhalaa waxaa looga jeedaa suuliga asal ahaan kelimata alkhalaa waa meesha bannaan almakaan alkhaali meesha bannaan baa la laakiin waxaa loo isticmaalay oo isticmaalku markii dambe shaa'ic ku noqday meesha loo diyaargareeyey in xaajada lagu guto waa suuligii marka markuu mualifku leeyahay aadaab alkhalaa wuxuu uga jeedaa aadaab daakhil اlkhalaa qofka suuliga gelaya aadaabta looga baahan yahay yuqadimu wuu hormarinayaa daakhilu اlkhalaa'i qofkii suuliga gelayey yasaarahu bidixdiisa ayuu hormarinayaa wاlkhaariju qofkii soo baxayay suuliga ka soo baxayeyna yamiinahu lugtiisa midig ayuu hormarinayaa walaa yaxmilu mana xambaarayo dikra اllahi tacaala ilaahay xuskiisa wuxuu ku qoran yahay ambaari maayo aadaabta khalaaga waxaa ka ah qofku markuu suuliya gelayo inuu horreysiiyo lugta bidixda ah markuu soo baxayana lugta midigtaa uu horreysiiyo cala alcagsi min almasjid oo masjidka marka la gelayo lugta midigtaa la horreysiiya marka laga soo baxayo lugta bidixdaa la horreysiiya qaacidada sharciga waxay tahay maa kaana min baabi اtakriim yustaxabu fiihi اtayaamum wamaa kaana bididihi fayustaxabu fiihi اtayaasur wixii yani takriim iyo maamuusid ah waxaa fiican in midigta la horreysiiyo midigta loo isticmaalo wixii taa lid ku ah oon maamuusid ku jirinna in eh, bidixda loo isticmaalo ayaa habboon haddaba suligo maadaamu meel xun yahay oo wasakh badan in eh, lugta bidixda la horreysiiyo ayaa sunno ah marka laga soo baxayana lugta midigta ah walaa yaxmilu ma qofku markuu suuliya gelayo dikra allahi tacaala xuska ilaahay wuxuu ku qoran yahay xambaari maayo ama quraan ha ahaado ama adkaarti kale ha ahaado ama magaca ilaahayba xataa ha ahaado ayadoo laga weyneynayo dikriga ilahi subxaana wa tacaala meeshaas aan nadiifta ahayn ee waxa weeye mawa shayaaiinta ah waana shay sunnaha arinkaase waajib ma aha labada adabba waa sunno wayactamidu wuu cuskanayaa jaalisan isaga oo fadhiya yasaarahu lugtiisa bidix buu cuskanayaa waxaa sunno ah qofku markuu xaajo gudanayo inuu lugta bidix culeyska uu u badiyo lugta midigna uu faraha dhulka dhigo inta kalena uu kor u qaado sababtan waxa weeye lugtii midig ayaa la sharfayaa oo la maamuusayaa xikmadda kale ku jirta waxay tahay sidaasaa u fudud inuu khaarijkii wixii ka soo baxayay uu si fudud oga soo baxo walaa yastaqbilu lqiblata qiblada ma qaabilayo qofku markuu xaajo gudanayo walaa yastadbiruhaa umana dubur jeedinayo wayaxrumaani xaaraan bay ku noqonayaan istiqbaalkii istidbaarkii bisaxraa'i meeshii bannaanayd qofku markuu xaajo gudanayo haddii uu ku xaajo gudanayo meel aan loogu gelin in lagu xaajo guto oo maalan dhismo ah laakiin suuli ma ah ama saatir baa hortiisa yaalla xaggii qiblada ka xiga waxaa fiican inuusan qiblada qaabilin xataa hadduu saatir ka horeeyo wax asagii udhaxeeya qiblada oo u dhow weliba oo gidaar ah ama shay kale oo qadra ulutay diraac dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii la-eg haddii u isla markaana saatirkaas uusan ka fogeyn wax saddex dhudhun ka badan yani laba dhudhun iyo laba iyo wax noocaas u jira ama saddex fii hadi alxaala istiqbaalkii iyo waxa weeye waa makruuh waxaa fiican inaan loo dhabar jeedinin lana qaabilin qiblada iyadoo saatir idin ku dhexeeyo laakiin haddii meel bannaan qofkii ku xaajo gudanayo oo wax haba yaraata ee saatir ah uusan udhexaynin asagii qiblada xaaladan xaaraan bayba noqonaysaa istiqbaalkii iyo istidbaarkii inuu qibladii qaabilo iyo inuu u dhabar jeediyo labadaba maxaa nabiga sala allahu alayhi wasalam arrinkaa ugu reebo wuxuu yihi idaa ataytum alghaa'ia falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha bibawlin walaa ghaa'id walaakin shariquu aw haribuu haddii aada imaataan meeshii lagu xaajo gudanayay qiblada ha hana u dhabar jeedinina idinkoo kaajaya ama saxro gudanaya laakiin xagga bariga qaabila ama galbeedka marka xadiidka waxaa laga qaatay inay xaaraanta istiqbaalki iyo istidbaarki laakiin qofkii hadduu ku xaajo gudanayo suuligii way bannaan tahay istiqbaalkii iyo istidbaarkii hadday maalan godkii u jeedo xagga qiblada ama uu kasii jeedo wax dhiba maleh mar hadday suuli loogu talagalay loo diyaargariya arrinkaa u yahay wax dhiba maleh xataa karaaha inuu qibladii markaa qaabilo maxaa yeele waa mashaqa ku jirta in qofkii qibladii ka jeedsado nabigana calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay sida ibnu cumar warinayo saxixayn inuu xaajadiisa guntay isagoo guriga xabso ku sugan isla markaana qaabishan shaam una dhabar jeedinaya kacbadii marka nabig alayh suuli buu ku jiray kacbadiina uu dhabarjeediyey taasa laga qaatay marka haddii qofkii uu ku sugan yahay inaysan wax dhiba lahayn qibladii inuu qaabilo iyo inuu u dhabarjeediyba wayabcudu qofkii wuu fogaanayaa wayastatiru wuu is-asturayaa qofka markuu xaajo gudanayo waxaa haboon inuu dadka iskaga fogaado ee meel saxaraa ah, khaasatan hadduu ku xaajo gudanayo ilaa uu gaaro meel codkii shaygii ka soo baxayaa la maqlaynin shanqadhiisi ama sawdkiisi raayaxadiisiina aan la urinaynin halkaa inuu gaadho dadkana iska qariyo iska asturo ayaa looga baahan yahay laakiin haddii usuuli ku xaajo gudanayo wax dhiba ma leh usuuliyaashu guryahay ku dhex qofkii la dhihi maayo usuuli fogaad taasi eh, yani inuu fogaado la fari maayo haddii uu xaaje gudana waxaa fiican dadku ka fogaadaan markaas hadday ka fogaan karaan eh, meel suulia dadkan inuu indhahooda iska asturo ayaa fiicanoo haddii uu meel galo oo meeshaasi ka asturaysa ama uu shay dadkii ka qarinaya oo qadra ulutay diraaca ah, oo dadkii iska xejisiiyo waaya laakiin waa haddaysan dadkii markaa aysan arkaynin eh, cawradiisa ayay suno noqonaysaa dadki inuu iska qariyo laakiin haddii cawradiisi ay muuqanayso waa waajib markaa inuu dadkii iska asturo walaa yabulu ku kaaji maayo fii maain raakidin biyo fadhiya wa juxrin iyo god wa mahabi riixin iyo meel ay dabeyli ka soo dhabanayso wa mutaxadain iyo meelay dadku ku sheekaystaan wa ariiqin iyo jid wa taxta muhmiratin iyo geed midho dhalinaya oo midho bixinaya hoostii intaa midna ku xaaja gudan maayo eh, qofkii ku xaaji maayo meel waxa weeye aan munaasab ahayn ku xaaja gudan maayo maxaa ka meelahaas in uu xaajadii ku guto biyo fadhiga dhexdood ma raakid waa biyo fadhiga eh, saxradiina min baabi awla kaadidii haddii la yidhi ku kaaji saxradina min baabi ula nabiga alayhi salatu wasalaam arrinkaas uu reebay sida muslim ku sugan laa yabuulanna axadakum fi lmaai raakid axadkii ku kaajin biyaha fadhiya dhexdooda hadday habeen tahayna way ka sii daran tahay maxaa yeelay waxaa laidhi jinka ayaa habeenkii uhoyda biyaha sidoo kale ku xaajo gudan mahay iyo godka meel duleesha oo ku taalla ku xaajo gudan mahay oo ku kaaji maayo maxaa yeelay nahyi baa kusoo arooray xadiiu abu daawuud wariyey nabiga ala sl slam uu nahiyey in lagu kahajo godka dabeetana waxaa la wariyey taabicigii xadiidkaa ka wariyey saxaabiga oo la qataada maxaa loo reebay baa oo la nahiyey wuxuu yihi waxaa la yidhaahdaa inahaa masaakinu ljin godadkaas jinka ayaa ku jira ayaa la dhahaa bu waxaa kaloo ah in xayawaan daciifu godka ku jiro oo markaa kaadidaasi ay dhibto ama xayawaan qawi ah uu ku jiro oo qofkii ku kaajay uu dhib u geysto sida maska oo kale ama abeesada ama qofkii uu u sababay inuu nijaasoobo eh, sacd ibnu cubaada oo ka mid ahaa asxaabta nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa la sheegay inuu yimid meel qashin qub ah dabeetana isagoo taagan uu ku kaajay dabeetana uu markiiba isagoo meyda u dhacay qisadaas kutubta fuqahada ayaa sheega aan ku arkay dabeetana waxaan ka baaray kutub siyar watawaariikh waxaan arkay intaasoo kitaab oo kutubtii siyarta iyo taraajimtii asxaabta oo qoraya sida siyar aclaam nubala iyo kutubo kale oo fara badan oo taraajim saxaaba qoraya marka markii uu saxaabigaasi dhacay ayaa waxaa la maqlay baa lihi jin dhahaya oon la arkaynin naxnu qatalnaa sayid alkhasraj sacd bn cubaada waramaynaahu bisahmin falam yukhdi fuaadah annaga ayaa dilay khasraj sayidkooda oo ahaa sacd bn cubaada waxaan ku tuuray leeb oo wadnihiisii muusan gafin waxaa sababta uu u dhintay waxay ahayd wuxuu kaajay god riwaayaadka qaar saasay caddaynayaan allahu aclam marka qofku inuu iskaga fogaado meelahaas ayaa habboon waa mahabbi riixin meel ay dabeyshu ka soo dhabanaysa sidaas oo kale inuusan kaadidii ku duwin ayaa haboon jihada ay dabayshu ka socoto waayo waxaa dhici karta in ay u sababto inay duulduul ay soo gaadho oo kaadidiisi dib ugu soo laabato oo ay duulduulkaasi maradii ka nijaaseeyo xataa haddaysan dabayshu markaa dhabanayn waxaa dhici karta isagoo kaajaya inay dabayshii soo dhabato sidoo kale jidka ku kaaji maayo kuna xaaja gudan maayo nabiga calayhi isalaatu wasalaam arinkaas uu ka digay wuxuu nabigu yhi alayh sla slam itaqu labada shay ee nacladda soo jiida iska ilaaliya nabiga weydiiyeen ya rasuul allah wama lacaanaan shay maxay yihiin aladi yatakhalaa fi ariiqi الnaas aw ilihim wuxuu yihi waa qofka ku xaaja gudanaya dadka jidkooda ama harhkooda marka dadku way nacladayaan qofkii meesha dadku ay ku sheekaysanaya ama ay fadhiistaan ku xaaja gutaa ama jidkoodaba dee sabab ayay unoqonaysaa arrinkaasi in qofkii la lacnado sidoo kale qofku waa inuu iska ilaaliyaa inuu ku xaajo guto geed midho dhalinaya hoosti si aysan midhahaasi soo dhicin kaadidii ama saxaradii oo marka aysan u nijaasayn ama dadku aysan u quransanin oo midhaha dhulka kusoo daatay saxarada agteeda kusoo dhacay inuu quransanin dadkii oosan oga didin walaa yatakalamu qofkii hadli maayo markuu xaajo gudanayo hadalkii wuu iska ilaalinayaa xaaraan maa laakiin waa makruuh inay daruuro ay jirto mooyaane sida qof indhoola asagoo u digaya markaasi makruuh ma noqonayso maxaa yeele nahyi baa kuso aroray nabiga alayh salatu slam arrinka lagu reebo wuxuu yihi laa yakhruj rajulaani yadribaani algaayat kaashifayn can cawrati ma yataxadataani faina allaha yamqutu calaa dalik laba qof iyona soo bixin ayaga oo doonaya inay xaajo gutaan oo markaa cawradooda faydaya oo sheekaysanaya yani markay xaajo gudanayaan bay sheekaysanayaan ilaahay arrinkaasi uu necab yahay oo arrinkaasi ilaahay wuu cadhogelinaya marka in la iska ilaaliyo wey walaa yastanji qofkii ku isjaysan mahayo bimaa biyo fii majlisihi halka uu fadhiyey makaanu fadhigiisii kuma isjijaysanayo biyo oo waayo Eh, waxa wey haddii uu meel saxaro ah oo aan lagu talagelin oo aan suuli ahayn uu ku xaaje gudanaya waxaa la diidan yahay biyihii uu ku isjeysanayay inay saxrada ku dhacaan asagii dib ugu soo laabtaan oo nijaaseeyaan laakiin hadday meel suulia ah tahay oo biyihii xaroonayaan dee taasi dhib maleh wayastabri'u qofkii wuu iska hubinayaa min albawli kaadidii eh, waa sunno arinkaasi inuu iska hubiyo iska hubintaasaa laba nooca ah. inuusan degdegin ilaa kaadidii ka soo dhammaato taasi waa waajib qofkii eh, markuu xaajo guto kaadida uu kaajo waa inuu iska hubiyaa kaadidii inay ka dhammaatay oo malihiisa haalib ay ku noqotaa dadka qaar markay sa u ama markii weysaysanay horey ka kacayaan waxaa kaadida xataa inay iska soo dhammaanin qofkii waa inuusan degdegin oo iska hubiyaa kaadidii inay ka dhammaatay eh, taasi waa waajib laakiin inuu takiid sameeyo oo hadday macnaha lacalla ay ku harsan tahay xoogaa kaadi ah laga yaaba hadhow inay soo baxdo inuu iska soo saaro kaadidaas ayaa sunno ah si hadhow shaki uusan ugu dhicin oo taasi maxay ku imanaysaa dhowr siyaaboodba waa loo samayn karaa midkii la doono inuu qofkii dakarkiisa xoogaa yar tuujiyo ama uu yar salaaxo hadday wax ku harsan yihiin ama uu yar socsocdo ama tanaxnux uu sameeyo fuqaadu waxay dhaheen dadku isku mid ma aha arrinka qofba sibuu kaadida iskaga beriyeelaa ama iskaga hubiyaa dadkuna waxa weeye arrinkaa kama sinoo qof baa laga yaba inuusan u baahnaynba qof baa laga yaba inuu socdu baahdo qof baa laga yaaba inuu baahdo natri ama dakarkiisi inuu yar tuujiyo e, qofna inuu waxaaso dhan u baahan baaba dhici karta marka dadku arrinkaa kala duwan yihin lakin waxaa ah inaysan taasi gaadhsiinin xadulwaswasa waswas inuusan gaarin ayaa muhiima ah. wayaquulu wuxuu odhanayaa cinda dukuulihi marka uu suuliga gelayo bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan suuligii ku gelayaa allaahuma inii acuudu bika ilaah waan kaa magan galay min alkhubuthi shayaadiinta kuwooda lab waalkhabaa'ihi iyo kuwooda dhadig alkhubuth waa jamcu khabiid waxa weeyaan shayaadiinta lab waa jamcu khabiid waa shayaadiinta dhadig ile ayaa halka ah marka qofku markuu suuliya gelayo inuu sidaa dhaho ayaa sunnaha sida nabiga calayhi isalaatu wasalaam kaga sugnaatay axaadiidta saxiixa ah waa intuusan suuliya gelin laakiin suuliya markuu galo dee waa kayna soo dhaaftay inuu dikriga ilaahay uusan maaragtay iska ilaalinayo wa cinda khuruujihi markuu suuliya ka soo baxayana wuxuu odhanayaa oo sunnaha inuu dhaho gufraanaka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa dembi dhaafkaaga alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo adhaba canii iga tagsiiyey oo dhaafiyey aladaa dhibkii dhibka halkan laga hadlayo waxaa weeye waa saxaradii iyo kaadidii qofka dhibaysa wa caafaani isla markaana caafimaad isiiyey oo jirkayga iyo ee eh, taasina waa sunnaho nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay ka soo aroortay wayajibu waxaa waajib ah laakiin culimadu waxay isweydiiyeen qofku muxuu gufraanaka u lehay markuu suuli ka soo baxo yani dembi dhaafku ilaahay weydiisanayo maxay tahay eh, siyaabo kala duwan bay jawaaba uga bixiyeen culimmadu waxaa ka mid a ah jawaabahaas ama xikmooyinka ay sheegeen in qofku markuu suulihi ku jiro maadaama uu mamnuuc ka yahay dikriga ilaah ayuu arrintaas ka istikfaarsanayaa oo ilahay dambi waxaa kaloo la yidhi wuxuu ilahay dambi dhaaf weydiisanayaa maxaa yeelay qofkani wuxuu arkay nicmada ilaahay uu nicmeeyey oo ah inuu ilaahay risqi siiyey oo u fuday risqiga inuu cuno caafimaad ku cuno isla markaana uu si habsami a ah ilaahay eh, uga soo saaray qashinkii raashinkaas marka ilaahay buu nicmadaas eh, ugu shukrinaya isla markaana ilaahay weydiisanayaa inuu u dembi dhaafo maadaama uusan nicmada shukrigeeda uusan gudan karin wayajib waxaa waajib ah alistinjaau in lagu isjaysto bimaain biyo in lagu isjaysto aw amase xajarin dhagax wa jamcuhumaa in la kulmiyo oo la isku daro dhagaxa iyo biyahaas ayaa afdalu fadli badan waxaa waajib ah qofku inuu ku isjaysto biyo ama dhagax alistinjaau bilmaa waxaa la yidhahdaa istinjaa la yidhahdaa alstinjaa bilxajarna waa dhahda alistijmaa dhagaxaysi baa la dhahdaa marka labadaas midkuu sameeyaba way ka gudaysaa mid kale ama inuu biyo ku hisjeysto ama inuu dhagax ku hisjeysto waa waajib istijadu waa waajib wax kasta oo qof ka soo baxaya oo khaarij ah wuxuu doonaba ahaadee xataa hadduu dhiig yahay ama wedi yahay inuu qofkii ka hisjeysto waa waajib wey hadduusan ahayn daahir hadda manida oo kale waa daahir in laga hisjeysto waajib maaha laakiin waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha nijaasaadka ah maxaa nabiga alayhi الsalaatu wasalaam dee arrinkaa wuu samayn jiray laakiin dhagaxa in lagu isjeysto dadka qaar waxay moodayaan inay khaas ku tahay markii qofku uu waayo biyo uu ku isjeysto saas ma qofku dhagaxa wuu ku isjeysan karaa asagoo biyo haysta way bannaanta dhagaxa lagu isjeysto nabiga alayhi الsalaatu wasalaam dhagax uu ku isjeystay wuuna faray in dhagaxyada lagu isteeso nabig wuxu uhi alayhi salatu asalaam walyastanji bialaaati axjaar saddex dhagax qofkii ku isteesto haddaba labadoodaas midkoodee fadli badan waxaa fadli badan biyaha istijada biyaha ayaa ka fadli badan in dhagaxii lagu isjeesto maadaama biyuhu ay qofkii si fiican nijaasadii uga soo maydhayaan o maxalkii nadiifinayaan laakiin dhagaxu sidaa uma nadiifinayo raad buu soo reebaya nijaasadii raadkeedu meesha kaga tegaya laakiin raadkaasi waa macfu qofkii uu ku tukan karaa waxaase fiican in la jamciyo oo labadaba la isku daro oo marka hore qofku intuu dhagax ku isjeesto dabeetana biyihii uu raaciyo oo taa maxaa ka dhalanaysa in dhagaxii uu zuuliyo cayntii nijaasada oo qofkii uusan nijaasada u baahan inuu gacanta la galo gacanta kula bahashado nijaasadii dabeetna nijaasadii markii meesha ka masaxanto oo raad soo haro ayuu biyihii raacinaya biyihiina raadkiibay maydhayaan sidaasaa afdal oo wanaagsan hadii la helay laakiin hadduu midkood ku gaabsanayo biyaha inuu ku gaabsado oo ku isjeesto ayaa ka fadli badan inuu dhagaxa ku isjeesto wa fii macna alxajar haddaba waxaan isweydiinaynaa ma dhagaxun baa wax lagu isjeesanayo mise waxyaabo kaleo waxaa jira dhagaxii la mid ah mualifka ku xuseeya wa fii macna alxajari dhagaxii waxaa la kullu jaanidin shay kasta oo engegan daahirin oo daahir ah qaalicin oo nijaasadii rujinaya hayri muxtaramin oo aan xurmo lahayn wajildin iyo harag haraggaasoo dubiga la magdiyey duuna hayrihi hayri iljildi lmadbuuq haraggii la magdiyey hayrkii maya yacni harag aan la magdinin macnaha laguma istijaysan karo fi adhar qowlka adharka haddaan qaba eh, dhagaxa waxaa la mid ah eh, wixii laga helo eh, afartaa qayd oo ah kow inuu shay jaamid yahay engegan isla markaana daahir ah isla markaana nijaasadii rujinaya isla markaana aan xurmo lahayn markii la yidhi shay engegan waxaa inaga baxay wixii qoyanaa wax qoyan laguma istijaysan karo oo maala soft qoyan oo kale eh, laguma istiyeysan karo eh, laakiin waa inuu shay engegan ahaadaa sida maalan oo kale eh, oo daahir weliba ah sida softigii qalalla oo kale xaanshidii oo kale maradii oo kale looxii ama qorigii geedkii waxyaabahaasoo dhan dhagaxiiba lamid yihin wa lagu istiyeysan karaa nasku wuxuu ku dhagaxa waxyaabahana waa looga qiyaas qaatay waa inuu ahaada shay daahiraho waxaa kaa baxay shaygii nijaasta ahaa haddii digadii maalan aad dhawaan ku istaysanayaa dee socon mayso lan digadu waa nijaasa ama saaladii markii la yidhi qaalicin rujinayana waxaa kaa baxay wixii nijaasadii aan rujinaynin hadduu doono wax engegan oo daahir haba ahaadee sida bacdii oo kale dee bacdigay kugu masaxaysaa ama dhaladii ama qurquraaradii waxyaabahaas way kugu masaxayaan janaasadii ma rujinayaan markii la yidhi hayri muxtaramin waxaa kaa wixii xurmo oo maalan cuntadii oo kale sida khubuskii oo kale ama roodhidii oo kale laguma isjeysan karo maxaa yeele waa shay xurmo oo macuum oo bini quuto laftii baa la ah. lafuhu waxa weeye zaadu aljin jinka quudkiisiiba yesu nabig ala sl xadidka saxiixa muslim weriye ku tilmaamay inahu zaadu ikhwaanikum walaaladiin jinka ah saadkiisii weeye lafaha ah, ku istaysanu nabig ala sl yiri uu reebay waxaa kale oo aydna lagu istaysan karaa haragga la magdiyey haragga mar haddii la magdiyo wuxuu noqonayaa sida marada oo kale dee markaa cuntanimadii uu ka baxay marka waa lagu istaysan karaa laakiin haddaan la magdinin dee laguma isiisan karo wuxuu lamid la mid yahay markaa cuntadii kale u la mid yahay oo hilibkii la mid yahay maaa la cunaa haragga wa shardu alxajari dhagaxa shardigiisu waxaa weeye allaa yajifa anajasu allaa yajifa annajisu nijaastii inaysan engegin walaa yantaqila inaysan guurin oo halkeedii aysan ka dhaqaaqin walaa yara'a inuusan soo darinin ousan imaanin ajnabiyun shay qalaad walow nadara haddii uu naadir noqdo shaygii soo baxayay aw amase intashara uu faafo fowqa alcaadati caadadii si dhaafsan oo caadadii ka duwan si caadadii ka duwan haddii uu usoo baxo shaygii ka soo baxayay qofka oo walam yujaawis uusan tallaabin safxatahu badidiisa iyo xashafatahu dhalfadiisa jaaza alxajaru dhagaxii markaa wuu banaanaanaya fi adhari qowlka adarka haddaan qabano dhagaxa marka lagu ujeedsanayo ama shaygi kale ee la macnaha ahaa shuruud buu leeyahay saddex shardi halka mualif ku sheegay shardi koobaad inuusan shaygii nejiska ahaa ee soo bax ama kaadi ahaato ama saxra ha aysan qalalin oo aysan egegin hadday engegto waxa weeye markaas dhagax ma anfacaye biyaa loo baahnaanayaa ilen ruksada waxay sheegeen intuu qoyan yahay in dhagaxii lagu masaxo lakiin mar hadduu engego de markaa biyo ma waajib noqonaya sidoo kale nijaasadii halkii ay qabsatay markay soo baxaysay inaysan ka guurin hadday nijaasadii meesha ka guurto markaas waxaa loo baahnaanayaa in biyo loo isticmaalo intii waxa weye meesha ka dhaqaaqday in biyo loo isticmaalo mar haddii booskeedii ay qabsatay marka hore ay ka guurto waxa weye waa ruksa oo waxa weeye quyuuddaasa loo xidhayaa walaa yatra ajnabiyunna waxaa looga jeedaa shay kale oo ajnebi ah inuusan meesha iman shay kale oo qalaad ama najis ha ahaado ama shay daahiroo qoyan ha ahaado sida maalan oo kale dhiig baa meesha yimid de markaa ma anfacayo dhagaxii ma anfacay biyaa loo baanaanaya ama waxaa yimi biyo ama softi qoyan buu ku masaxay meesha marka waxaa loo baanaanaya biyo in eh, lagu daahiriyo marba haddii shay ajnabi ah meesha yimaado waxa weye waxaa loo baanaanaya biyo laakiin waxaa laiska cafinayaa dhididka qofka haddii uu dhidido oo dhididkiisii uu la falgalo eh, kaadidii ama saxaradii taasi dhib male oo dhagaxi wuu isticmaali karaa Eh, walow nadara haddii uu naadir noqdo shaygii soo baxayay shay naadir hadduu noqdo eh, sida maalan dhiiggii oo kale iyo medigii oo kale waxyaabahaas de waxyaaba naadira ah. eh, aw intashara ama uu faafo fowqa alcaadati caadadii dadka si ka baxsan haddii u faafo oo waxa wey jidhkii uu gaadho walam yujaawis laakiin uusan tallaabin safxatahu barhidiisa safa weli waa loo jeeda labada baryood inta iska qabtaan ayaa looga jeedaa waxashafatahu dhalfadiisii kaadii aysan dhaafin saxradiisa aysan dhaafin baridiisii kaadiina dhaafin xashafadii jaaza alxajaru markaa dhagaxii wuu bannaan yahay in la isticmaalo fi ladhar sida adharka ah adhar kasoo horjeeda wuxuu leeyahay qowlka labaad ah ma banaano markaas in la isticmaalo dhagaxa bal ee waxaa waajib ah in biyo la isticmaalo maxaa dhagaxa lagu gaabsado calaa khilaafi alqiyaas qiyaaskii bay khilaafsan tahay wuxuuna kusoo arooray wixii dee aada loogu baahan yahay oo ahaa de wixii caadiga ahaa laakiin wixii caadiga dhaafsiisan ama naadirka ah ama xaddii caadiga dhaafay marka ruqsadii uu ka baxaya oo lama haleeshinay saasuu leeyahay qowlka adhar soo horjeeda wayajibu waxaa waajib ah alaau masaxaatin saddex masax qofkii inuu ku masaxo ayaa waajib ah markii uu dhagax isticmaalayo walow biaraafi xajarin dhagax saddexdiisa daraf ama saddexdiisa geesba ha ahaatee fain lam yunqi haddii uusan ku saafiyeelin ama ku sifaynin ama ku nadiifinin saddexdii dhagax wajab waxaa waajiba markaas alinqaau in uu nadiifiyo meesha markii dhagax uu jeesanayo waxaa waajib ah laba arrimood arrin koobaad waxaa weeye in saddex jeer meesha u masaxo saddex jeer inuu masaxo ama saddex dhagax u isticmaalo ama hal dhagaxoo weyn oo saddex atraaf leh saddex gees leh ha u isticmaalo oo marba geestiis ha ku masaxo maxaa nabiga alayhi salaatu wasalaam wuu nahiyey in lagu siyeyso wax ka yar saddex dhagax nabi uu reebay alayhi salaatu wasalaam marka masaxaadkiina saddexdaa dhagax unbay la mid yihiin qof saddex masax masaxaad isticmaalay iyo qof saddex dhagax ku siyeysta isku meel ma iman waaya haddii marka qofkii eh, aysan anficin saddexdii dhagax oysan nadiifin meeshii waxaa waajiba ah inuu nadiifiyo kaana waxa weeye shardigii labaad oo nadiifin baa waajib ah inuu he meeshii nadiifiyaa waajiba ah. saddexdii dhagax haddaysan nadiifinin waa inuu nadiifiyaa oo maaragtay wax ku daraa ilaa meeshii ka nadiifinayo wa sunna waxaa la sunnay alitaaru tiro isdheer in laga dhigo ayaa sunno ah waxa weeye istijmaarki oo haddii maalan afar dhagax haddii uu ku nadiifiyo waxaa fiican mid shanaad inuu ku daro haddii lix uu ku nadiifiyo mid toddobaad inuu ku daro wahaakada waxaa nabig alay sla slam arrinkaas u inafar wuxu ida istajmar axadukum falyastajmid witran axadkiin haddii uu dhagax ku isjeesto tiro isdheer ha ka dhigo oo ha ku isjeesto wakullu xajarin dhagax waliba likulli maxallihi maxalkii istinjada maxalkii khaarijka eh, oo dhan ayaa loo isticmaalayaa wa qiila waxaa la yidhi yuwazacna waa loo qaybinayaa lijaanibayhi labadiisa dhinaciyo walwasati iyo dhexdii eh, dhagaxa marka lagu isjeysanayo waxaa sunno ah in dhagaxaasi maxalkii oo dhan la mariyo yani saddexda dhagaxood mid kasta maxalkii ayuu marinaya weliba sifada way tilmaameen fuqahadu waxay dhaheen dhagaxa koobaad wuxuu kaga soo qabanayaa dhanka midig xagga hore ayuu kaga soo qabanaya wuu kusoo wareejinayaa ka labaadna dhanka bidix ayuu kaga soo qabanaya oo waxa weeye xagga midigta cagsi buu samaynaya ka saddexaadna dhexduu marinaya marka maxalkao dhan buu isticmaalaya saddexdii dhagaxba qowlba wuxuu leeyahay maya saa ma ahee waxa weeye kuma wareejinaye dhagaxa koobaad waxa wey dhanka midig buu marinayaa dhagaxa labaadna dhanka bidix dhagaxa saddexaadna dhexduu marinaya saasuu leeyahy qowl kale laakiin qowlkaa hore ayaa muctamad ah. labada qowl labaduba waxa weeye waa mujzi oo labadu mid kala sameeye waa gudaysaa lakiin waxaa lasku hayaa oo midkee fadli badan midkeese fiican midkuu sameeye laakiin waxa weye way ugudaysaa wa yusanu waa la suneeyaa alistinjaa in lagu isjeesto biyasaarihi bidixdiisa gacantiisa bidix ku isjeesto ayaa sunno ah maxaa yeel nabig alay slam in midigta lagu isjeesto sida salmaan alfaris ka wariyey waa fi saxiix muslim wala stinjaaa lagama isjeysanayo liduudin dixrigi qofkii haddii ka soo baxo wa bacarin digo bilaa lawthin oo bilaa wasakh ah fil adhari qowlka adarka haddaan qofkii hadduu ka soo baxo wax aan yani qoyanayn oo nijaasi iyo aan wadanin marka loo baahnaan mahayo istijadii le stijada lagu talagalay nijaasadii in lagu zuuliyo ama lagu khafiifiyo haddii maalan dixri ka soo baxo ama digo ay kasoo dhacdo ama saalo isla markaa wax wasakh aan la soconin dee markaa istijada loo baahnaan mahayo qowlkaasi waa qowl adhar ah min qowlihi ashaafici qowlka ka soo horjeeda adharka ah ee labaad wuxuu leeyahay waa waajib in laga istijaysto digadaas iyo dixrigaas xataa hadday qalalan yihiin maxaa yeele buu mahayaan haaliban qoyaan qarsoon qoyaan qarsoon saas darteed xataa aan dhahno lagaba isteysanayo waxaa qalalan waxaa afdal ah oo ah in laga isteysto si khilaafkii looga baxo baabulwuduu'i weysadii ayuu baab yahay alwudu bidami lwaaw waawda markii la godo waxa weeye ismu lilficil waa ficilkii oo waa weysadii laftirkeeda ayaa wadu ah hadii bifatxi haddii wawda la kordhigana waxay noqonaysaa alwadu la dhaho biyihii lagu weysanay marka weysada tacriif ooma baahno sharcan oo waa la iska garanayaa waa afcaashaas maqsuuska ah ee waxaa weeye la yaqaan laakiin lugatan waxay ka timid min alwadaaati wadaaadana waxaa weeye quruxda iyo nadaafadda iyo iftiinka weeye maxaa yeelay eh, waysadu qofkii waxay eh, ka nadiifinaysaa oy ka maydhaysaa mugdigii iyo culayskii iyo dunuubta marka waa iftiin wey eh, waysadu waxay leedahay shuruud iyo furuud iyo sunan furuudda iyo sunanta mualifka noo sheegi doonaa lakin shuruuddan wax yar ka taaban doonaa si yaroo kooban shuruuddaas waxaa ka mid ah in la helo ma mulaq ah biyo mulaq ah in lagu weysaysto eh, isla markaana qofkii uu garanaya biyahan inay mulaq yihiin eh, wax xaa'il ah uusan jirin oo biyihii iyo jidhkii udhexeeya sida matalan o kale rinji oo kale iyo wixii la mid ah eh, isla markaa waxaa shuruudii ka mid ah biyihii inay iskood si dabiici ah xubintii ugu dareeraan haddii laakiin biyuhu ay yaryihiin oo masaxaad ay tahay sida saliidda oo kale markuu ku dhaashanayo ma anfacayso biyuhu waa inay ku dareeraan eh, waa inuusan jirin wax diidaya weysadii sida xaydkii iyo nifaaskii oo kale eh, shuruuddii waxaa ka mid ah in niyadiisu ay joogto tahay oo niyadii uusan bedelin uusan jarin niyadii waxaa shuruuddii ah qofka weysani inuu muslim yahay mumayizna yahay waxaa ka ah inuu garanayo eh, qaabkii u weysaysanayey Eh, iyo in uu xubin kasta markuu maydhayo uu la maydho qayb ka mid ah eh, xubintaas waxa ka baxsan eh, la xidhiidha xubintaa la maydhayo xuduuddeeda maalan wejiga markuu maydhayo kole qayb madax ka mid ah la yar maydho xusulku markuu maydhayo cuduudda wa yani inuu xoogaa yargeliyo si uu u istiicaabo xubintii maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waa qofka daa'imulxadadka ah sida maalan gabadhii dhabarfuranka qabtay ama qofkii salasulboolka qabay shuruuddaas wuxuu la dheeryahay inuu wakhtigii galaa shardi ah markuu weyse qaadanayo isla markaana uu xidhiidhiyo weysadii iyo salaadii uusan maaragtay weysadana uu muwaalaad ku sameeyo waaya sheekhu halkan wuxuu ku sheegayaa furuudii ama arkaantii weysada farduhu ay furuud lwuduu weysada furuudeedu sittatu lix wey fard waa mufrad mudaaf oo la idaafay markaa cumuum buu faa'idaynaya ay furuuduhu baa looga jeeda markaa farduhu ay furuuduhu furuuddiisu waxa weye sittatu lix wey axaduhaa mid ka mida lixdaasi niyatu rafci xadain xadad koryeeliddii in la niyeysto weeye aw amase istibaaxati muftaqirin shay u baahan ilaa uhurin dahaaro u baahan banaysigiisa inuu niyeysto weeye aw amase adaa ard اwuui weysada faralkeeda inuu guto inuu niyeysto wey faradka koobaad waxa weeye niyadii anniya niyadii weeye maxaa yele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu hi inama alacmaalu biniyat acmaashu waxay ku asaxaysaa un niyo marka weysadan acmaashii cibaadaadka ahayd ayay ka mid taha markaa niyadaasi u baahantay niyadu waxay leedahay mabaaxis waxaa lagu soo koobay beytkan xaqiiqat xukmu maxalu wa zaman kayfiyat shart wa maqsuud xasan xaqiiqadeeda haddaba waxaa weeye alqasdu weeye luq ahaan sharcanna waxaa weeye xaqiiqadeedu qasdu shay muqtarina bificli qofkii inu qasdo shaygii isagoo ficilkiisa la xidhiidha xukunkeeduna waa waajib maxalkeeduna waa qalbiga maqsuudkeeduna waxaa weeye laba arimood in cibaadadii iyo caadadii la kala saaro cibaadadii iyo in la kala saaro maalan maydri oo kale caado noqon karaa oo qofkii nadaafad buu maydhan karaa cibaadana uu noqon karaa oo waxa weeye jumcadii ama janaabadii ayuu ka maydhan karaa waxaa kale oo maqaasideedii ka ah tamyiizu rutub alcibaadaat bacdiha can bacd in yani cibaadaadkii rutabteedii la kala sooco wixii farad iyo wixii sunno ah weysadii marna arad bay noqotaa marna sunay noqotaa salaadii saasoo kale marna arad bay noqotaa marna maydiga marna arad marna marka niyadii ba kala saaraysa wii waajib wixii sunna shuruudeedu waxaa weeyaan qofkii niyeysanayey ee niyada la imaanayay waa inuu muslim yahay mumayizna uu yahay qof tamyiiz leh isla markaana wuxuu niyeysanayay waa inuu og yahay waa inuusan la imaanin wax niyadii ka hor imaanaya waa inuusan niyadii tacliiqinin oo uusan dhihin insha allah isagoo markaa tacliiq ujeeda laakiin hadduu insha allah iska dhaho isagoo oo maaragtay aan tacliiq ujeedin ama iska tabarukan u dhaho eh, waxa weeyaan markaa way ansaxaysaa eh, waktigadan waxaa weeye faradka awalkiisa maalan markuu weysanayo wejiga ayaa furuudii weysada u horeeya markaa ayuu niyeysanayaa kayfiyadeeduna waxay isku khilaafaysaa bixasabi alabwaab baab kasta wuxuu leeyahay qaab loo niyeysto weysadii qaab loo niyeystay salaadii saasoo kale soonkii saasoo kale marka mid kasta baabkiisa ayaa laga hadlaya weysada haddaba kayfiyada loo niyeysanayo waxaa weeye saddex siyaabood mualifku uu sheegay inuu xada koryeelidii uu niyeysto ama uu niyeysto istibaaxata muftaqir ilaa duhr shay u baahan dahaaro inuu banaysto oo weysadan ku banaysto ilan shaygana xaaraan buu ka yahay mar hadduu muxdis yahay inuu shaygan sameeyo sida salaadii oo kale hadduu niyeysto inuu salaadii ku banaysto dee waxa wey niyadaasi way u asaxaysaa sidoo kale dawaafkii iyo masl musxafki iyo wixii la midkaa ah. ama inuu niyeysto adaa fard lwudu inuu guto faradkii weysada intaaba midkuu niyeysto waxa weye way u asaxaysaa waman qofkii daama xadadahu xadadkiisu uu daa'imo ka mustaxaadatin sida gabadhii mustaxaadada ahayd ee furanka qabtay weebayaane kafaahu waxaa ku filan qofka niyat listibaaxati niyadii istibaaxada ama banaysiga inuu banaysto shaygii u baahnaa dahaaro sida salaadii oo kale niyadaas ayaa ku filan duuna rafci koryeelid xada la kor yeelo la-aanti oo xada inuu kor yeelo qofkaasi ma niyeysan karo niyada rafci اxada cala صaxiixi qowlkii saxiixa haddaan qaban aan wejkii saxiixa ahaa fiihimaa labada masalo ee ahaa kafaahu niyat listibaaxa waa masalo iyo duuna rafci oo masaladii labaad ah labada masalaba cala saxiixi fiihima qofkii daa'ibulxadadka ahaa sida qofkii salasulboolka qabay ee kaadiisu iska socotay gabadhii dhabarfura ka qabtay wuxuu niyeysanayaa qofkaasi niyat alistibaaxa niyad hadda soo tilmaamaynay ee ahayd inuu ku banaysto weysadan shaygii dhahaaro u baahnaa sida salaadii oo kale laakiin ma niyeysan karo rafc alxada oo kama ansaxayso rafc alxadad inu niyeyso sababtoo ah dee xadadkiisi ma kor noqonayo qofka xadadkiisi waa daa'im gabadhan xaydkii waxaa ka socda istixaadadii dhiiggii ayaa ka socda dhiiggani maaha dabcan dhiiggii xaydka waa dhiiggii istixaadada ahaa ee salaadda ay tukanaysa ee soomaysa wey isaga ma banaano gabadha inay eh, salaada ay tukato ina soonto sidoo kale qofkii salsulboolka qabay kaadiisu ay socotay salaadda wuu tukanayaa laakiin eh, waxaa weeye niyat rafci xada lama imaanaye niyat istibax la imaanaya omana waa qofkii niyeysta tabarudan isqaboojin maca niyatin niyo maceed niyeysta muctabaratin oo la ictibaarinayo jaaza arinkaasi wuu bannaan yahay cala saxiixi eh, wejka saxiixa ah yani wuxuu leeyahay mualifku qofkii marka uu niyeysanayo weysada la niyeystaa tabarug inuu isqaboojiyo waa xilli kululo qofku muxuu rabaa inuu biyahan isku qaboojiyo ama nadaafadna uu qastaya boodhkan inuu iska maydho iyo wasakda ayuu niyadii weysada raaciyo ku ladhay marka mar haddii weysadii uu la yimid oo niyo muctabar ah uu la yimid dee tanna waa shay iska taabic ah oo wax dhiba ma keenayso marka weysadiisii way u ansaxaysaa niyadaas ayaa ku filan saasaa wejka saxiixa uu yahay maxaa yeele mar kasta dee nadaafaddii waa xasilaysa ama haniyeysa qofkii aanuysan niyeysanin tabarudkiin uu xasilay ama haniyeysa aanuysan niyeysanin marka waa iska taabic wejka eh, saxiixa ah qowl ka soo horjeeda wuxuu leeyahay uma ansaxayso maxaa yeele tashriik ayuu sameeyey niyadii ayuu ku laday niyadii qurbadahayd ee cibaadada ahayd ayuu waxaan cibaada ahayn ku lahayn marka ma asaxayso ayuu leeyahay laakiin hadduusan niyo muctabar la imaan oo yani tabarudka uu niyeystay ama nadaafadda uu niyeystay markaasi u asixi mayso weysadiisiis inuu weysadii kusoo celiyo oo mar kale u niyeysta ilan markaa dee niyadii lama imaaninba soo maha aw amase maa yundabu waxay ku cadfan tahay waman nawa aw amase nawa wuxuu niyeystay maa yundabu maa shaybuu niyeystay yundabu loo suneeyo lahu maagaas wuduun weyso ka qira'atin qur-aan akhriskii webayee falaa arinkaasi oma gudayo oma oma banaano weysadiisana kuma ansaxayso fil asaxi wejka asax saxnimadadan haddaan qabano qofkii hadduu shay ee ay sunno in loo weysaysto inuu weysadan ku banaysto sida maalan oo kale qur-aan oo kale masjidka gelitaankiisa oo kale iyo waxyaabihii la midkaa ay sunno in loo weysaysto laakiin aysan waajib ahayn waxa weeye niyadaasi kuma filo weysadii uma asaxayso waa inuu niyeystaa shay ay waajib tahay in loo weysaysto sida salaadii oo kale iyo dawaafkii oo kale iyo mas masl musxaf laakiin tan sunno ma aha ilaa isagoo weysaysanin buu qur-aanka akhrisan karaa oo u bannaantay inu akhristo marka sidaas darteed niyadaasi kuma filo waay wayajibu waxaa waajibah qarnuhaa niyadii in lala xidhiidhiyo biwali lwejhi wejiga awalkiisa in lala xidhiidhiyo ayaa waajib ah wa qiila waxaa la yidhi bisunati sunno ayaa ku filan inuu la xidhiidhiyo sunnahaasoo qablahu wejiga ka horeeya niyada waa kaan horey usoo tilmaamnay waktigeeda inuu yahay awal lfard yani waajibka awalkiisa waysada waajibka u horeeya ee la sameynayna waxa weeye qaslul wejiga maydhigiisa hadaba marka uu wejiga maydhayo bilowga wejiga ayuu niyeysanayaa niyadii weysada xilligaasuu la si uu awal fardi oo ula xidhiidho hadduu ka dambeysiiyo maalan uu niyeysto niyadii asagoo weysada dhexda marinaya waa inuu soo bilaabaa ila intii hore niyadii ka marnayda qowl wuxuu leeyahay maye waxaa lala xidhiidhin karaa sunnaha ka horeeya wejiga maydhitaankiisa sida maalan o kale gacmaha markuu maydhayo oo kale markuusan daarsanayo ama u luqluqanayo o kale xilligaasuu niyeysan karaa buu leeyahay qowlkani maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay min jumlat alwudu weysadii buu ka mid yahay laakiin sida asaxa ah arrinkaasi ma guday maxaa yeelay maqsuudka cibaadada waxa wey arkaanteeda sunantuna waxa wey waa taabico way raacsan walahu qofkii weysanaya waxaa u bannaan tafriiquhaa niyadii inuu ku kala geeyo calى acdaa'ihi xubnihiisa bil asaxi qowlka asaxnimadaba haddaan qaban bimacnaa qofka markuu weyseysanayo marka u horeysa niyadii hal mar wuu niyeysan karaa waxaa kaloo u banaan markuu wejiga meedrayo ayuu hal mar niyeysan karaa niyadii weysada waxaa kaloo u banaan inuu niyadii kala geeyo oo xubni u qaybiyo markuu wejiga uu meydhayo uu niyeysto inuu xadid ka kor yeelo wejiga markii uu gacanta maydhayo inuu niyeysto xadadki inuu ka kor yeelo gacanta wahaakada markuu madaxa masaxayo wahaakada markuu lugaha maydhayo taasina way banaantahay sida asaxa athaani faradka labaadi waxaa weeye gaslu wajhi wejigiisii inuu maydho wa huwa wejigiina maa bayna manaabiti ra'sihi madaxiisa meelahay tintu ka soo dhalanayso haaliban sida badan meesha intuu kasoo dhalanayso inta udhexaysa iyo wa muntaha laxyayhi labadiisa lafgadh meesha ay ku dhammaanayaan waa xagga dherarka xagga dherarka wey wamaa bayna udunayhi iyo labadiisa dhagood inta udhaxaysa weeye xagga balaca fa minhu haddaba wejigii waxaa ka mid ah mawdicu اlqamam wejiga meydhigiisu waxaa weeye waa faradkii labaad ee furuudii weysada ka mid ahaa sida aayaddii qur-aanka ahayd uu ilaahay qur-aanku yihi faqsiluu wujuuhakum wejigiina maydha wejiga haddaba xaddiisu maxay tahay waxay wejiga uu ka bilaabmaa xagga dherarka manaabit ras yani shacri rasta tinta madaxa meesha inta badan ay ka soo dhalato ilaa labada lafgadh meeshay ku dhammaanayaan waa halkaa inta udhaxaysa manaabiti shacri ras timaha madaxa meesha ay ka soo dhashaan haaliban waxaa laga saaraya haaliban qofkii dee waxa weeye wejigiisuu dheer yahay oo ama bidaarna kaasaa laga saaraya oo bidaarta inuu maydho shardi ma aha markii uu weysiisanayo waxaa weeye tinta meeshay ka dhala inta haaliban ka so dhalanaysa halkan buu maydhaya intii kale u iska degnaya iyo labada lafgad meesha iskaga imaanaya inta way agga dharka agga ballacan labada dhawood inta udhaxaysa wey fa minhu waxaa ka mid ah wejigii haddaba mawdicu lqamami foodshareeradii mawdiceedii ayaa ka mid ah wakadaa saasoo kale altaxdiifu halkii tinta laga tifayey ayaa la mid a fi lasaxi wejka asaxnimaba haddaan qabanno lan nascataani labada salxamood maya oo iyagu wejigii ma soo gelayaan wahumaa labadaas salxamood waxaa weeye bayaadaani labada caddiin yagtanifaani ee hareereynaya annaasiyata foodiye qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay saxaxa aljumhuuru jumhuurkii shaaficiyadu waxay tasxiixiyeen anna mowdica ataxdiifi halka tinta laga tifayo min ara'si madaxi inay ka mid tahay wallaahu aclam wejigii markaan xaddiisa soo sheegnay xagga dhararka iyo xagga ballaca ayuu mualifku tilmaamayaa waxyaabaha wejiga soo gelaya waxaa wejigii soo gelaya mawdic اlhamam yacni food shareerada ama food fardeedka waxa loo yaqaano waxaa weeye waa tinta wejiga kusoo dhaadhacaysa xagga madax ka soo dhaadhacaysa ama xagga qadaadka tinta u dhaadhacaysa ayaa la yidhaahdaa ee tintii kale soo dhaafaysa tintaas ayaa waxa loo yaqaanaa hamam qofka tintaalena waxaa la yidhahdaa aham hadduu nin yahay hadday gabar tahayna hamaa baa la yidhahdaa carabtuna way isku caayi jirtay tinta caynkaas waxayna carabtu ku faantaa salxamaha waxay leeyihiin foodshareeradu ama tinta wejiga kusoo dhaadhacaysa ama qadaad ku dhaadhacaysa waxay tusinaysaa qofkan inuu yahay qof damiina ah ama fulay ah ama bakayl ah salxamuun waxay tusinayaan deeqsinimo iyo falxadnimo iyo ragadnimo saasay leeyihin saas darteed nin shaacira wuxuu in faraqa allahu baynana ama alqafa walwajhi laysa bianzaca gabadhi malaha uu jeclaa oo ay kala tegi rabeen ayuu u dardaarmaya markaasa wuxuu leeyahay falaa tankixii ha guursanin in faraqa allahu baynana ilahay hadduu ina kala geeyo ama alqafa walwajhi laysa bianzaca nin foodshareero leh ama qadaadka kule tin oo qadaadka tintii ka soo baxday ninkaa ha u dhowaanin buuli laysa bianzaca oo salxama aan lahayn marka mawdic alqamam halkaa waxa weeye tintu ay ku soo dhaadhaacdo wejigii wuu yahay haddii qofka tintiisa halkaa usoo daadegto halkaa wuu maydhaya waxaa kaloo la mid ah mawdic ataxdiif halka tinta laga tifo ama laga jaro ayaa la mid ah oo waxa weeye wejigii ayuu ka yahay buu hi mawdic taxdiif weeye waa halkaa weeye waa tintaa waxa weeye eh, ku teedan inta udhaxaysa dhegta iyo salxamaha waxay dhaheen shaaficiyadu markay tilmaamayeen hadduu qofku dun ku qabto dhegta meesha u sareysa ilaa madaxa halkii sare wixii tin ee eh, xaggan soo ah ayaa waxay noqonayaan mowdic ataxdiif waxa taxdiif lagu tilmaamayna waxa weeye dadka ashraafta ah Ehm, dumarkooda ama hablahooda ayaa inta badan waxay dhaheen caado laha in tinta ka tifaan si wejiga ugu ballaadho marka mawdicu baa lagu tilmaamay marka tinta halkaa ku taalo wey tintaasi wuxuu leeyahay wejigii ayay ka mid ay soo oo in la maydhaa laakiin inawi wuxuu ihi ee wejiga ka ma ahee ra'sigay ka ah. oo la maydhi maayo saasaana saxiixa salxamuhu wejiga ma soo gelayaan oo taasi muran kaba taagan labada salxamood markaad wejiga maydhayso dee salxamada dheer aad leedahay de inaad maydho shardina ma ah waajibna ma weysadii ku ansaxaysa wayajibu waxaa waajib ah gaslu kulli hudbin xirib walba in la maydho waxaajibin iyo sunayaal walba wacidaarin iyo cidaar kasta wa shaaribin iyo shaarubihi wakhadin iyo dhabankii wacanfaqatin iyo timihii kasoo baxayay dibinta hoose shacaran dhammaan intaan soo xusnay tintii la maydho wa basharan shidhkana la maydho wa qiila waxaa la yidhi laa yajibu waajib ma aha baainu canfaqatin kasoo baxayay dibinta hoose xagga hoose gunta ah, in la maydho waajib ma aha canfaqadaasoo kaiifatin waxaweye badan walixyatu garhkii inkhafad haddii ay fududaato oo khafiif ay tahay oo wax yar ay tahay ka hudbin waxay la mid tahay xiribihii wa ilaa haddii kale falyaqsil ha maydho daahirahaa daahirkeeda ha maydho inta muuqata ee waxaa weeye dusha saroon ha ka maydho wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa yajibu waajib ma aha gaslu khaarijin in la maydho wax ka baxsan can wajiga wejiga Eh, waxaa waajib ah aslu kuli hudbin xirib walba in la maydho kullidaas waxay u taalla waxaa ka dambeeya o dhan yani xirib walba iyo xaajib walba iyo cidaar walba iyo shaarib iyo a waxaasoo dhan bay soo gel marka shacaran wa basharan taana way soo gelaysaa dhammaan bay wada noqonaysaa marka xiribtii in la maydho ayaa waajib ah sidoo kale sunayaasha xiribguna waa kuwan agga hoose ku yaala sunayaashuna waa kuwa xagga sare ku yaala isha marka in la maydho ayaa waajib ah timahana la maydho jidhkana la maydho ka hooseeya cidaarkana saasoo kale cidaarkuna waxa wey waa tinta la siman waxa weeye dhegta tintaa wey halkaa qaabishan ee dhegta la siman ee dhafoorka iyo dhabanka udhaxaysa sidoo kale dhabankii in la maydho waa waajib timihii kasoo baxayay dibinta hoose xaggeeda hoose kasoo baxayana waa waajib ayadna in la maydho xataa hadday timahaasi badan gunta hoose in laga maydho ayaa waajiba qowl baa wuxuu leeyahay canfaqada waa tinta haddaba ka soo baxaysa dibinta hoose qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay oo waxa weeye wej asxaabtu ay waajib ma aha canfaqada haddii ay kaiifta badan tahay xagga hoose ee gunta in laga maydho dusha sare unbaa laga masaxaya oo biyaha la marinaya walixyatu garhkii in khafat haddii ay khafiif tahay ka hudbin waxay la mid xiribtii oo xiribtuna waa tiina soo dhaaftay in eh, ay waajib tahay kor iyo hoosba in la maydhayo marka garhku hadduu khafiif yahay kor iyo hoosba waad maydhaysaa maca jirka ka hooseeya ayaad maydhaysaa wailaa laakiin haddaysan khafiif ahayn oo garhkii uu weyn yahay cufan yahay falyaqsil daahiraha dusha sare ha ka maydho ee xagga hoose inuu biyihii gaarsiiyo waajib maahe waa sunno eh, marka garhkii maxaa lagu ogaanayaa inuu khafiif yahay iyo inuu kaiir yahay fii majlis takhaatub qofka aada isla fadhidaan haddii aada aragto jirka ka hooseeya tintiisa garhkiis waa khafiif haddii aadan arkaynin oo garhka uu qarinayana oo garh cufan oo de badan u yahayna de markaas wuxuu noqonayaa garh badan buu noqonaya markaas waajibmaa qofkii inuu hoosta ka maydha ee dusha sare unbuu ka maydhaya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay laa yajibu waajib ma aha aslu khaarijin wax ka baxsan in la maydho can ilweji wejigii shay wejiga ka baxsan in la maydho waajib ma ah oo waxaa loo jeedaa garhkii iyo waxaa weeye cidaarkii iyo timihii wejiga xuduudiisa ka baxayay shardi maaha in la maydho laa daahira walaa baaina yani dusha iyo baadinka toona laga maydhi maayo maxay waxay ka baxeen maxalu fardigii maalan garhka dhaafsiisan wejiga ee xagga hoose u dhahdhacay in la maydho kor iyo hoostoona waajib u leeyahy qowlka laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye garhku hadduu xataa dheer yahay intuu doona waa la ekaadee in la maydhayo dush sare laga maydhayo oo biyihii la gaadhsiinayo athaaliu rukniga saddexaadi ama faradka saddexaad waxa wey qasru yadayhi labadiisa gacmood qofkii inuu maydho maca mirfaqayhi labadiisa xusulmacooda sida aayaddii ku soo aroortay wuduuga siluu wujuuhakum waydiyakum ilى maraafiq fain qudica haddaba haddii la gooyo bacduhu gacanta barhkeeda hadii la qofkii laga jaro oo laga gooyo wajaba waxaa waajiba aslu maa baqi wixii soo haray qofkii inuu maydho aw amase min mirfaqihi labadiisa xusul ayaa qofkii laga gooyey fara'su cadmi اlcadudi calى اlmashhuur farasu cadmi cadudi cududda lafteeda laftaha madaxeeda inuu markaa biyihii gaarsiiyo ayaa laga rabaa waajib ku ahaa cala lmashhuuri qowlkii mashhuurka ah. aw fawqahu ama qofkii waxaa laga gooyey meel ka saraysa mirfaqi fawqahu fawqa almirfaq xusulkii meel ka sarraysa ayaa qofkii laga jaray oo nudiba ah. waxaa markaa la sunaynayaa inuu maydho baaqi cadudihi cadudiisii intii ka soo hadhay qofka hadii laga gooyo gacanta oo gacantii intii waajibkahayd in la meedho ee xusulka ka hooseysay ilaa cukurka ayaa meel laga jaray maalan dhudhubka ayaa laga jaray qofka intii dhudhubkii ka hadhay ilaa xusulkii ayaa waajiba ah inuu meydho lianna almaysuur laa yasqudu bilmacsuur qaacida fiqi waxay leedahay shayga fududi kuma dhaco shayga culus haddii shay aad awoodi kari weydo waxna yani waxay waajibkaa ah, banna awoodo banna awoodi kari waayo dee aad awoodaysay waajibku ku noqonaya kaa dhici maayo oo waad la imanaysaa su ilahay quraan ku yihi fattaqu llaha ma stadactum idaa nabignu alah slam u ida amartukum bamrin minhu ma waaya haddii laakiin qofkii laga jaro xusulka laftiisa la jaray marka hadii laf ay ka soo hadhay cududii lafta ayuu madaxeeda ama cududa madaxeeda ayuu maydhayaa maxaa yeelay xusulku waa saddex lafood oo isku tagay laf xagga dhudhug ka imaanaysa iyo laf ka imaanaysa xagga cududda iyo laf irbad oo udhaxaysa oo isku xidhaysa marka haddii xusulkii dhexda laga jaro waxaa soo hadhaysa laftii xagga sare ka imaanaysay ayaa soo hadhaysa marka laftaa ayuu biyihii ku maydhaya haddii cududda laga jaro oo xusulkiiba inta ka sareysa la gooyo markaa waajib ma aha inuu he maydho inuu maydho waajibme laakiin waa sunno inuu cudu dameydho siaysan xubintii oga manaanin dahaaro oga manaanin tajiilkiina tadwiil yani taxjiilna uu xasiliyo alraabicu ka afraad ee furuudda ka mida waxa weya musamaa masxin wax masaxaad lagu magacaabo libasharati ra'sihi madaxiisa jirhkiisa inuu masaxo aw amase shacri tin uu masaxo fii xaddihi xaddi ra'si madaxa xaggiisa ku sugan waayahay walasaxu sida asaxnimada badan jawaasu qaslihi madaxii waa la maydhi karaa oo way bannaan in la maydho madaxii oo wadci yadi gacantii baa la dejin karaa madin ayadoon la jiidin arrinka afraad ee furuudda ka mida waxaa weeye in uu la yimaado masaxaad masaxayo wax masaxaad lagu magacaabo libasharati ra'sihi madaxiisa jirkiisa macnaha gunta hoose ee madaxa ee lafta ah in uu biyihii gaarsiiyo ama tin ku jirta xuduudda madaxa marka marka le musama masxin waxaa laga qaatay inay madax oo dhan aysan waajib ahayn la masaxe wax masaxaada lagu magacaabo oo waxa weeye hal tinna ha ahaatee uu masaxo laakiin waxaa shardi ah in uu lafta madaxa uu masaxo ama tin xadda madaxa ku jirta oo maxaa ka baxday inuu qofkii masaxo tin xuduudda madaxa ka baxsan oo see ku tin kasta dhinac bay usoo dhaadhacdaa haddii tintii fooda usoo dhaadhacaysa agga fooda usoo dhaadhicino ama tintii waxa wey xaggan dhegta usoo dhaadhacaysa ama dhabanka aan xagga usoo dhaadhicin ama tintii agga qadaadka udhaadhacaysa agga qadaadka udhaadhicino hadday ka baxdo xaddii madaxa iyada lama masixi karo inta hore ee xuduudda madaxa ka baxaysa lagama masixi karo maxaa yeele markaas dee madaxa ilahay uu yihi hala masexo masaxo biru'uusikum ayay ka baxaysaa laakiin waa inay xuduudda madaxa ku jirtaa qofkii waxaa u bannaan meeshii uu madaxa ka masixi lahaa madax inuu maydho inkastoo sunnadii khilaafsan tahay laakiin maydhitaankaasi waa masax iyo ziyaado dee waxbuu ku daray laakiin sida sunnada waxa weeye inaan la maydhinay la masaxo laakiin asax khilaafkiisu wuxuu leeyahay qowl ka soo horjeeda ee labaad ma banaano in eh, mana gudayso in la maydho madaxii maxaa yeelay qur-aanku wuxuu cabiray masxi marka waxaan masxi ahayn dee meesha ma iman karo sidoo kale waxaa banaan in gacantii uu dejiyo madaxa uu saaro oo usan ku jiidin madaxi madaxsa u saaron way banaanta alkhaamisu ka shanaadi waxaa weeye qaslu rijlayhi labadiisa lugood inuu maydho mac kacbayhi labadiisa kuraan macooda taasi waa iska caddahay asaadisu ka lixaadi waxaa weeye tartiibuhu in la tartiibiyo weysadii haakadaa sida aan soo sheegnay loo tartiibiyo oo waxaa weeye qaabkii aan usoo xusnay loo kala horreysiiyo taasina waa waxa weeye farad wey hadduu qofkii uu maalan uu gacanta horreysiiyo wejiga ku xijisiiyo dee ma ansaxayso maxaa yeel ilahay qur-aanka tartiib buu ku sheegay tartiibka waa in la ilaaliyaa sida kale nabiga alayh slat o slaam isagoo ayadaa fasiraya ficilkiisa ku cadaynaya waxa wey tartiib bu weysaysan jiray nabig murataban weli nabiga lagu warin ala sla sidaa aan soo sheegnay si ka duwan u weysaysto cagsi uu ku sameeyey weysadii tartiibkaasu ilaalin jiray falow iktasala haddaba haddii uu maydho muxditun qof muxdit ah oo aan weyse qabin haddii uu maydho fal asaxu qowlka ama wejka asaxnimada badan haddaan qabano annahu shaani in amkana hadday suuro gasho taqdiiru tartiibin tartiib qadaridii bian katasa waaba inuu qofkii quuso ama u muquurto biyihii oo makaa uu xoogaa ku nagaado in qadru tartiibkii dhan saxa way u asaxaysaa weysadii wa ilaa haddii kale oo xadidkii ka kor noqonaya wa ilaa haddii kale oo qadru tartiib uusan nagaano markiiba judhiibu ka soo baxo biyihii uu muquurtay falaa uma asaxayso qultu waxaan idhi alasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye asixatu inay weysadii u asaxayso xadiidka kor noqonaya qofkii haddii uu maydho bilaa muktin nagaansha la-aan wallaahu aclam qof muxdi ah oo xada asqar ah qaba xada abara ah ma qaba janaaba ma qaba qofka haddii uu maydho xadadkii asqarka ahaa ma ka kor noqonaya oo tartiibkii manaa masada hadda mualifku sheegay waxa wey agga tartiibku eegaya ilan maydhigu tartiib ma leh janaabada markaad ka maydhanayso laakiin weysada tartiib bay leedahay marka masalada waxay ka farc ka tahay tartiibkii aan soo xuseyn haddaba wuxuu ku leeyahay qofkani haddii uu biyo dhex galo laba ayaanu kala qaadaynaa inuu biyihii waxoogaa ku nagaado qadar yani tartiibkii la qadari karo markaa wuu ansaxaysaa oo waxaan qadaraynaa markii u horeysa uu niyeysto biyihii markuu saa u galo uu weysadii niyeysto in xadidku kor noqonayo wejiga dabeetna gacmaha dabeetna madaxii lugihi haakada hadii doonto sakano yarba ha ahaatee in lagu qadari karo weysadii tartiibkeeda laakiin hadduusan nagaanin wuxuu yihi ma asaxayso oo hadduu markii galo ilbriqsi ka soo baxo de in aan la tartiib aan la qadari karin markaa ma asaxayso laakiin imaam nawowi ayaa kadib yimid qowlkaasoo wuxuu yihi sidaas saxiixa ama asaxa ah way u asaxaysaa qofkii haddii uu biyihii dhex galo hadduu doon yuusan ku nagaaninbe waayo laxadaad yasiir ah ayaa tartiibkii lagu qadarayaa wallahu aclam sal allah waslama